بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل شروط إجزاء الحجر ثمانية شروط إجزاء الحجر dhagaxa gudidiisa shuruudaha loo shardiyaa ثمانية waa sideed marka dhagaxa lagu istinjoonayo sideed shardi baa lagaa rabaa an yakuuna bialaaثati axjaarin saddex dhagax waa inuu ku sugan yahay wa an yunqiya almaxalla meesha waa inuu nadiifinayo wa anlaa yajifa najasu nijaastu waa inayna qalalin walaa yantaqila nijaasadu waa inayna guurguurin walaa yadra'a calayhi aakharu mid kale waa inuuna ku soo kordhin una ku soo dariyin walaa yujaawisa safxatahu barhida yayna gudbin wa xashafatahu kobartana yayna gudbin walaa yusiibahu waa inuuna asiibin maaun unbiyo wa an takuuna alxjaaru dhagaxduna waa inay tahay daahiratan tu daahira waa inay tahay faslun furuudulwuduu'i weysaysiga faralyadiisu sitatun lix weeyaan alwalu ka koobaad anniyatu waa niyo athaani ka labaadna ghaslulwajhi waa in wejiga la maydho athaaliu ka saddexaadna gaslulyadayni waa in labada gacmood la maydho maca almirfiqayni ilaa labada jiqilood alraabicu ka afraadna masxu shayin waa in shay la masaxo oo min ara'si madaxa ka tirsan alkhaamisu ka shanaadna gaslurijlayn labada lugood maydhigooga weeye macalkacbayn ilaa quraamaha la maydho asaadisuka lixaadna atartiib waa in la kala horreysiiyo la tartiibiyo culima waxaynu ka hadlaynaa shuruudu ijzaa اlxajar sheikheenu markuu ka soo hadlay calaamaat lbuluqa qaangaadhka markuu ka soo hadlay ee kitaabu طahaaro uu qaangaadh ka bilaabay hadda wuxuu inooga bilaabayaa istinjadii alistinjaa istinjada waxa wanaagsan baa la yidhaahdaa toddoba dhinac in laga qiimeeyo toddoba dhinac ayaa wanaagsan istinjada inaynu ka qiimayno toddoba dhinac markaan isdul taagno istinjadu waxay tahay waad ka baxaysaa markaa axkaamteedii waad garanaysaa toddobada dhinac ee istinjada laga qiimaynayaa waa magacyada ay leedahay qodobka koobaad horta istinjada magacyadeedu waa imisa imisa magac bay leedahay magacyaasha istinjada waa ko laba waxa weeyaan tacriifka iyo tilmaanta istinjadu ay leedahay istinjoy maxaa tahay qof luqluqday miyuu istinjooday haddaan luqluqda ka waran oon waan istinjooday haddanaan idhaa istinjoy maxaa tahay waa tacriifka istinjada waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa shuruud listinjaa istinjada shuruudaha looga baahan yahay ama istijmaarka shuruudihiisa qodobka afraad waa arkaan اlistinjaa qofka istinjaysanaya arkaan baa laga rabaayo arkaan اlistinjaa waa maxay qodobka shanaad waa xukmu اlistinjaa istinjada xukunkeegu sharcigu muxuu istinjada ka qabaa istinjada xukunkeegu waa maxay ma suna ma waajiba ma xaaraanba sharcigu muxuu istinjada ku tilmaamay in la istinjaysto muxuu sharcigu ku tilmaamay waa qodobka shanaad qodobka lixaad ee istinjada aynu doonayno inaynu ogaano ama inaynu ku tilmaano qodobkeenna lixaad een ka soo qaadan doonaana wuxuu noqonayaa aadaabu listinjaa ama aadaabu dukhuuli اlkhalaa aadaabu listinjaa ama aadaabu dukhuuli اlkhalaa ilaa toddoba qodob baa wanaagsan ayay culimmadu yidhaahdeen inuu qofku aada iyo aada u ilaaliyo xilliga uu istinjoonayo ilaa toddoba qodob qodobka ugu dambeeya ee wanaagsan inaynu isaga laftiisa yaro xaq siino ama inaynu ka hadallaana waa alistibraa istibrada inaad kaadida markaaba inaadan istinjoo is odhanine oo kaadidii da-aysay iyo biyaha aad ka dabageysay iyo ina israacine inaad ishubiso kaadidu inay kaa dhammaatay iyo in kale inaad ishubiso ayaa iyaduna wanaagsan oo qofka muslimka ah laga rabaa bal haddaba u fiirso hadda toddoba qodob baynu nidhi ha laga hadlo qodobka koobaad waa magacyada istinjadu ay leedahay qodobka labaadna waa tacriifka iyo tilmaanta istinjadu ay leedahay qodobka saddexaadna waa shuruudaha istinjadu ay leedahay qodobka afraadna waa arkaanta ay istinjadu leedahay qodobka shanaadna waa xukunka ay istinjadu leedahay qodobka lixaadna waa aadaabta qofka gudanaya qadaa xaajadiisa ama uuliga gelaya aadaabta looga baahan yahay qodobka toddobaad ee u dambeeyaana waa alistibraa kaadida inaad iska hubiso oo saxarada aad iska hubiso oo markay kaa dhammaato un ad waan istinjooraya toddobadaa qodob ayaynu culiman insha allahu tacaala eegi doonaa oo cashirkeenan maanta uu noqonaya saddex magac ayaa istinjada loo yaqaanaa mar istinja la yidhaahdaa alistinja marna istidaabaa loo yaqaanaa alistidaaba marna istijmaar baa la yidhaahdaa alistijmaar saddexdaa magac ayay istinjadu leedahay magaca koobaad waa maxay baynu nidhi alistinja magaca labaadna waa maxay alistiaaba magaca saddexaadna waa maxay alistijmaar saddexdaa magac istinjada iyo istidaabadu ama biyo isticmaal ama shay kaloo dhagaxa isticmaalo waa magac caam ah oo biyaha iyo dhagaxba u yaala istinjada ama istidaabadu dhagaxana waa loo isticmaalaa markaad ku istinjaysanaysid biyahana waa loo isticmaalaa markaad ku istinjaysanaysid istinjo iyo istidaaba labadaa magac magaca istijmaarkiihi dhagaxa iyo waxa la macnaha ah unbuu ku gaaban yahay biyaha istijmaar lama yidha markaad ku istinjoonaysid dhagaxa iyo waxa lamidkaa unbaa istijmaar loodhanaya istijmaar kaasi waa magacii istinjada tacriifkeega sheekha ayaa ka hadli doona oo istinjada inoo tacriifin doono ina odhanaya tacriifka istinjadu waa intaa shuruudaha istinjadana sidoo kale sheekhaa ka hadlaya oo sideed shardi inoo soo qoraya arkaanta qofka mustanjiga ee istinjaysanaya looga baahan yahay afar baa loo baahan yahay waa mustanjin oo ka istinjaysanaya ah waa mustanjaa minhu oo ka laga istinjaysanaya xaarka iyo kaadida oo kale ah waa mustanjaa fiihi halka la maydhayo ee la nadiifinayo maxalka qubulka iyo dabada oo kale ah waa mustanjaa bihi shayga lagu istinjaysanayo ee biyaha iyo dhagaxa oo kale ah arkaanta istinjadu waa afar haddii afartaa mid kamida la waayo meeshaa istinja ma taalle ogow afartaa e waa in la helo qof istinjaysanaya waa in la helo shay uu ka istinjaysanayo waa in la helo meel uu maydhayo oo mustanjaafiyihiah waa in la helo wuxuu ku maydhayo ama uu ku istinjaysanayana waa in la helaa e waa istinjaystaha iyo laga istinjaystaha iyo loo istinjeeyaha iyo lagu istinjaystaha weeyi waa afar qodob waa ka istinjaysanaya meesha nadiifinaya waa xawey shayga laga istinjaysanaya qofka ka soo baxay waa inuu jiraa adigoo waxbaba ayna kaa soo bixin haddaad dabada maydhato waxaad istinjo lama yidhaah istinjo lama yidhaahdee waad iska maydhanaysaa unbaa lagu odhanaya mid istinjaystaa waa inuu jiro mid laga istinjaystaana waa inuu jiro meel loo maydhayo oo loo istinjaynayaana waa inay jirto shay lagu istinjaysanayaana waa inuu jiro shay lagu istinjaysanaya afartaa rukni waa arkaanta lagama maarmaanka istinjada arkaanteeduba waa afartaa afartaasi waa arkaan istinja istinjada xukunkeega marka laga hadlayo xukm istinja culimadu waxay yidhaahdeen waa waajib markuu shay nijaasihi qofka ka soo baxa oo goyani nijaas mulawis goyani hadduu kaa soo baxo ama xagga hore ha kaa soo baxo ama xagga dambe ha kaa soo baxo e mulawis qoyan oo nijaasihi hadduu kaa soo baxo waajib bay kugu tahay inaad istinjaysato laakiin waajibkaasi muwasac iyo mudayaq midkuu noqonayo waynu ka hadli doonaa haddii shay engegani kaa soo baxo suuligunbaad gasho dhagax yaroo engegan unbaa kaa soo booday waa dhagax caadiya oon qoyaanba lahayn unbaa kaa soo dhacay in waad iska dee waxba istinjadaasi qasab kuguma aha laakiin inaad meesha maydho culimada sunay ka dhigeen oo qaarka waajibiyey khuruujan min alkhilaaf ayay yidhahdeen haloo istinjaysto wax engegeni hadduu kaa soo baxo waa laba mararka qaar xaaraan buu noqdaayo haddii aad soo haddaad is biyo ayaan ku istinjaysanayaa aan soo dhacay ama aad tidhaahdaba istijmaar baan samaynayo kitaab qur'aana ama kitaab naxwe ah ayaan ku istinjaysani ka waran waraaqihiisii waraaqaan soo geynaya saxarada iskaga bixinaya war waa xaaraan diintu ma ogola waa istinjo muxaram ah oo xaaraan ah mararka qaar way ansaxaysaa mararka qaarna ma ansaxayso haddaad biyo ad soo dhacday ku istinjooto istinjadaasi waa xaaraan laakiin way ansixi haddii laakiin aad cunto ku istinjooto ka waran waxaad soo qaadatay laf yaroo hilib uu ku yaalo markaasaad tihi macal hilibkan waa jiidhadkaaday oo cidi cuni mayse anaa saxarada iskaga bi'iya baa tihi ama xasiid baad soo qaadatay oo xasiidii baad tihi saxaradaan iskaga bi'inaya od ku xogayaa ma soconayso istinjana kuu noqon mayso oo kaa ansixi mayso dembina waad ku dhacday oo cunto ayaad adigu nijaasaysay karaahiye ayay noqon kartaa mararka qaaroo haddii qofka intay neefi ka soo baxdo uu yidha istinjaysta ka waran waar maxaad ka istinjaysanaysa ama heblaayo neef baa iga soo baxday neefta lagama istinjaysta waa ka istinjaysan maysid neefta mubaax bay iska noqon kartaabay culimada qaarkood qabaan hadii maxalku uu qoyanaa ay neeftu ka soo baxday sida ibnsheekha kurdiga la oo kale uu ka hadlay kitaabkan baa fadlaha markuu sharxayey shantii xukunba way qaadatay istinjadu mar waa waajib waa wax qoyan oo markay kaa soo baxdo marna waa sunne waa markuu wax engegan oo kale kaa soo baxo marna waa xaaraan waa markaad cuntan ku istinjaysanaya aad leedahay oo kale ama waxaan soo dhacay marna waa karaahiyo waa marka naqas xagga dambe kaa soo baxay baan ka istinjaysanaya aad leedahay kiyo meeshu ay engegan tahay naqas baa kaa soo baxay kiyo meeshu engegan tahay marna waa iska ibaaxo waa marka naqas aad tidhaa waan ka istinjaysanayaa meeshu qoyan shantaa qodob ama shantaa xukun ayay culimadu istinjada ayay geliyeen haddaba markaynu nidhaahno istinjadu waa waajib markaynu nidhaa oo waa la istinjaysanayaa ma degdeg baa loo istinjaysan mise dib baa loo dhigan maxaa la samayni istinjadii waa maxay haddaba culima waxaa la yidhi haddaad biyo haysato haddaad waxaad ku istinjaysanaysaa ay biyo yihiin salaaduna ayna mudayaq ahayn oo waktigii salaadda uuna baxaynin waajib ma aha inaad istinjaysataaye welibana adan ka baqayn inay nijaasadu meel kale kaa gaadho kow waxaad ku istinjaysanaysaa waa biyo laba waktigu inuu kaa baxo kama baqaysid oo waktigii cidhiidi ma aha saddex nijaasadani inay kugu baahdana kama baqaysid saddexdaa qodob haddii la wada helo waxba degdeg ha u istinjaysan haddaad doontee iska tag baa lagu odhanaya oo istinjadaasi waa waajib muwasaca wey muwasac weeye muwasac hadda duhurku eh, imisa saacadood buu taagan yahay saw labiyo tobanka maanta wuxuu gelayaa koob iyo tobanka iyo konton daqiiqo koob iyo tobanka iyo konton daqiiqo marka adinka koobaad uu dhacayo koob iyo tobanka iyo konton daqiiqo markaynu nidhaa ilaa muxuu soconaya ilaa saddexda iyo iyo laba eh, saddexda iyo rubuc meelahaa saw maaha ilaa saddexda iyo rubuc buu soconaya imise saacadood baa udhexeeya waxaa udhexeeya labiyo tobankii kowdii labadii saddex saacadood bay salaada duhur ku joogeysaa hadaba salaada duhur marka sidaa uu u gaadho isla markaaba istinjayso lagu odhan maayo ila waktigii waa muwasace cidhiidi ma aha haddaadan jamac ku tukanayn ood iska socotood safaroo kale tahay waxba kuma hayaan haddaad doonto kawdaba ha tukanin labadaba iska tuka haddaad doonto nebi maxamed intuu malakuljibriil u yimid ayuu maalinna duhurka xagga hore ka tukiyey maalinna duhurka xagga dambe ka tukiyey wuxuuna ku yidhi waktigu labadaa inta udhaxaysa weeyi waktigu labadaa agga u dambaysa iyo agga u horeysa inta ka dhex leh ayaa duhur loo yaqaanaa haddaba hadduu duhurku kaasii baxayo saddexdiiyo rubuc haddii maalan casarka la adimayo saddexdiiyo rubuc saddexda markay gaadho salaadii duhur waran adoon saddexdiina ay marayso khatar miyaadan ku jirin inay kaa baxdo hadday kaa baxdana taariku salaad baa tahay taariku salaad haddaad noqotona xukunkaagaba dee culimadu way isku haysataa arrinkaagii khatar buu maraya war haddii wakti salaada la egi uu soo hadho waajib buu kugu noqonaya markaa inaad deg u istinjooto salaad baa lagugu leey or nijaasada iska soo maydh waa ko haddaad nijaasadanba ka baqayso inay meel kale gaadho oo ay sii baahdo ilan calooshaa ku xanuunayso waad shubantay haddaad shubankaa iska hagaajin weydo meelo kaluba gaadhayaaba ama dharkaagiibu gaadhayaaba waa qasab markaana inaad istinjooto deg deg u istinjooto waa laba haddii maalan biyo adan haysanina dhagax aad ku istinjoo isleedahay xilli alle xilliga saxaradu ay kaa timaado isla markaa waa inaad dhagax ama wax la macnaa ad ku istinjootaa isla markaabaad dhagax ama wax la macnaa ad ku istinjooni waayo haddaad markaa istinjoon weydo way kugu qalali shuruudanna waxaa ka mid tajifa nijaasadu yayna qalali salaadaadiibaa khatar geli doonta ilain biyo haysatida waa dhagaxe haddii aad dhagax ku istinjoonayso mar suuli tagtaba waa inaad istinjootaa waajib bay kugu tahay si u qalalin haddaad ka baqdo inay nijaasadu guurguurto oo meel kale ay marto waajib bay kugu tahay degdeg inaad u istinjootaa haddii salaada aad tukanaysaaba cidhiidhi ay noqoto waajib bay kugu tahay inaad istinjootaa waxaan saddexdaa jeer ahayna istinjadaadu waa waajib muwasaca weeyaan waajib muwasaca waajib muwasaca weeye istinjadaadu talow maxaa lagu istinjoodaa ka lagu istinjoonayaa waa maxay waxaa lagu istinjoodaa biyo ama dhagax iyo wax la macnoa biyo ama dhagax ama wax la macnoa biyaha waad ku istinjooni shuruuday biyuhu wataan waa inay daahir yihiin biyo nijaasa ah ku istinjoon maysid biyo nijaas ah ma ogolo inaad ku istinjooto hadday dhacdo inaad biyo nijaasa ah ku istinjooto biyo nijaasaad maalan ku istinjootay maadan istinjooysanine meel kastoo biyahaasi taabtaana way sii nijaasowday halkii horena nijaase nijaase loo geeyey baa ka dhacday wax alla wax daahiro halkaa ka imanaya ma jirto biyuu hadday nijaas noqdaan biyuu waa inay daahir yihiin noocay dooniba ha ahaadaan ama kuwa badda ha ahaadaan ama kuwa webiga ha ahaadaan ama kuwa ceelasha ha ahaadaan ama kuwa cirka ha ahaadaan ama kuwa habeenka niskiisa dambe dhadada ah ha ahaadaan ama dhagaxa biyaha noqda noqdaan wax alle waxay dooni ha noqdaane biyo inaad ku istinjaysato waa ko biyuhuna daahira ku noqdaan waxaa kalood ku istinjaysani zamzamba xataa ha noqdaan biyuu zamzamba ha ahaadaan culimadu masalada zemzamka way ka hadleenoo waxay yidhaahdeen biyaha zemzamka waa lagu istinjaysan karaa sida sheekha ramligiihi nihaayada uu ku caddeeyey war waa biye ha ah lagu istinjaysto bu ihi zemzamka caagad yaroo zemzama iska soo qaado iskaga soo istinjo haddaba laakiin ibnuxajarku wuu noqday hadalkiisa oo ibnu xajar alhaythami kitaabka tuxfaha ah ee minhaajka sharxa wuxuu ihi waa khilaafulowla waa laga wanaagsan yahay bui zemzam in lagu istinjoodo isla kitaab kale markuu marayey waa isla ibnu xajar uun fadxuljawaadka irshaadka sharxiisa markuu marayeyna waa karaahiye ayuu yidhi oo khadiibka ayuu waafaqay halkuu ka keenay karaahiyaduna waxa weeye sow cuntada muxtaramka ah in lagu istinjoodo diinteennu ma diidin war zamzamku sawkii ahaa dacaamu ducmin wa shifaau suqmin war zamzamku waa wax xanuunkana ilaahay qofka kaga caafiyo halka cuntadana qofka u gelaya war yaan zamzamka la yaraysanin e ha la qiimeeyo halaga daayo nijaasada lagu maydhayo halkaasuu la maray zamzamka zamzamka culimadu qolana waa biye eh, ha lagu istinjooday yidhaahdeen qolana maya bay yidhahdeen zamzamka yaan loo dhawaanin oo waa karaahiyo haddaba dhagaxa marka lagu istinjoonayo dhagaxa marka lagu istinjoonayo saddex dhagax ay oo daahir ah baa loo baahan yahay saddex dhagax oo daahir ah ama saddex dhagax wax macnahooga wata ayaa loo baahan yahay wax nijaasada qaalica oo raraya waa inuu qaalic nijaasadii raraya yahay o afar shardi baa lainooga baahan yahay dhagaxa laftiisa waa inuu daahir yahay waa shay daahir ah oo nijaas aan ahayn oo dee isagu meesha dahiraya ila dahaara laga rabaaye waa inuu haddana qaalic yahay qaalic qaalicu waa mid raraya nijaasada oo goynaya laakiin mid masaxayaa la diidaya haddaan aala soo qaato ka waran ama dhalo yar baan soo qaatay dhalada sooma quraarada yar quraarada haddaan is idhaahdo ama dhala ama aala sonkorka haddaan idhahdo aalaha yar ku masax ka waran saxarada iskaga bi aale haddaan idhaahdo muu bin muu qaadaya mise wuu masaxaya waruu masaxayaa ma qaado waa suubaan waa silib silib wuu masaxaa uun wuu sii masaxayaa uun shaygani inuu qaanic yahay buu shardigu ahaa inuu daahir yahayna shardi bay ahayd waa dhagaxa oo kale marka lagu istinjoonayo culima haddaba nijaas arkaantana intaasaynu kaga baxaynaa axkaamtana intaasaynu kaga baxaynaa kayfiyada aynu ku darno kayfiyat listinjaa oo ragga qaarkood qodob sideedaad ay ka dhigeen kayfiyada qodob sideedaad bay ka dhigeen so toddoba qodob maynaan ka soo warramin toddobada qodob qodob sideedaad bay ka dhigeen ragga qaar kayfiyadu waxa weeyi saddex siyood baa loo istinjoodaa saddexda siyood inaad biyo qura ku istinjooto iyo inaad dhagax qura ku istinjooto iyo inaad labadaba isku darto labadaba inaad isku darto waxaa la yidhi waxa ugu afdalsan labadaba inaad isku darto waxaa ku soo xiga inaad biyo qura ku gaabsato waxa ugu dambeeya inaad dhagax ku istinjooto dhagaxa ayaa ugu liita ibnu cumar oo kale wuxuu yidhi anigu biyaha waan karaahiyeystay baaba laga sheegay ibnu cumar inuu yidho dhagaxa lagu istinjoonaya culimadu way ka hadleen hadalkaa ibnu cumar way ka hadleen biyuhu nijaasada way gooyaan oo way tegsi way zuuliyaanba dhagxuna ma zuuliye dee waxaan intan muuqatunbuu biinayaaye urtii iyo nijaasad wax badan baa meesha kusii jiraya oo waa iska mafi afisunba waa rukso un dhagxu waa ruksa un saddexdaa siyood loo istinjoystaa ama biyo ku istinjoo keligood ama dhagax keligii ku istinjoo ama labadaba isku dar waxaa ugu fadli badan labadaba in la isku daro aayadani waxay ku soo degtay fiihi rijaalu yuxibuuna an yatadaharuu wallaahu yuxibu lmuahiriin aayaddaasi qoladii ree quba masaajidkii quba ayay ku soo degtay waxay samayn jireen dhagaxa ayay ku istinjoon jireen kadibna biyaha ayay ku dambaysiinayeen intay dhagaxa ku istinjoodaan ayay haddana biyaha raacinayeen oo biyaha ay dambaysiinayeen dhagaxa halkiisa waxaa maanta iska soo gelaya bahallahan ad adag sawmaydaan arag bahalahan adage ama dee ha mindiil ha ahaado ama wax lamid a ah ha ahaado ama soofti ha noqdo shay laakiin qaalica oo raraya oo nijaasada aan masaxaynin hadii ay yihiin qoyaanna ayna lahayn waad aayar baad iyagana marsanaysaan sidii dhagaxoo kale xukunkiisii bay noqonayaan waa tabtii dhagaxu yaalay ayay mindiiladan hadda la dhigo suuliyadu ayay iyaguna inoo noqoni markay daahir shuruudihii dhagaxa looga baahnaa marka laga helo saasay inoo noqonayaan waxaa la ysku qabtay dhagaxa ka waran haddii aan gacan beni aadam helo gacan beni aadama nidha waan ku istinjoonaya gacan yaroo go-anoo meel taalla ayaan arkay waa wadanada dagaaladu ka socdaan gacan yaroo go-an baan arkay waa saddex qaybood bayba u go'dayba dhagax intaan waayinba saddexdii gacmoodba qaatay mid kastee ku istinjoo isleeyahay gacantani waa gacan beni aadam leeyahay oo ina beni aadam bay ka go'day waana muxtaram oo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi walaqad karamnaa bani aadama waanu maamusnay ree bani aadam sidaa darteed lama ogola bani aadamka jidhkiisa in lagu istinjoodo lama ogola culimada shaaficiyada qaar baa khilaaf keenay oo waxay yidhaahdeen ina bani aadamku haduu muxaarib yahay ninku la dagaalamayo oo gaal ah haduu yahay war muxtaram ma ahe gacantiisa iskaga istinjoobay yidhahdeen isaga laakiin hadduuna muxaarib ahayn ku istinjoon maysid masaladaasi waa masala a fuqahaadu ay isku qabteen ama ay isku khilaafeenoo ay qolana yidhaahdeen sidaa waa la yeeli karaa qolana ay yidhaahdeen maya lama yeeli karo bal hadda aynu kitaabkeennu siduu usoo dhigo aynu aragno faslun haadaa faasilun kani waa kala saare cashirkii hore iyo cashirka soo socda ayuu kala saarayaa shuruudu ijzaai اlxajari hamaaniyatun alistinjaa buu haddaba fasalkani ku hadlayaa waa faslun fi listinjaa in la yidhaha bay ahayd faslun fi listinjaa alistinjaa istinjadu luqada waa alqaطcu baa la yidhaahdaa alqaطcu goyn shay la gooyo sharcigana waxaa loo yaqaanaa istinjada isaalaة اlkhaariji annajisi almulawithi min alfarji can اlfarji bimaaءin aw xajar istinjada maxaa la yidhahdaa baynu nidhi waa isaalaة اlkhaariji annajisi almulawithi min alfarji can اlfarji bimaaءin aw xajarin intaasaa horta istinjo loo yaqaanaa sharciga isaalaة اlkhaarij shay soo baxay oo la zuuliyo annajisi oo nijaas ah shay soo baxay oo nijaas ah oo la zuuliyo almulawithi oo wax wasakhaynaya oo min alferji ferjiga ka soo baxay xagga hore iyo xagga dambe mid ahaan buu ka soo baxay ferjiga waxa ka soo baxa ee nijaasta ah ayaa la zuulinayaa maxaa lagu zuulin bimaain biyo canilferji baa horta laga suulin isla ferjigii bimaain baa lagu zuulin o xajarin baa lagu suulin hadalkaa tacriifkaa markaan u fiirsano horta ko istinjada waa inuu khaariji jiro shay soo baxay waa inuu jiro haddaad tidhaahdo cuntaan cunayo waan daaca qurmayo caloosha dhexdeeda saxara igaga jirta haddaad tidhaah saxarada caloosha ku jirta bal ma saxarada caloosha ku jirta maynu maydhaynaa makhaarij ba wax soo baxay miya waxaa la rabay isaalat lkhaarij shay waa inuu soo baxaa haddii saxaradu ay calooshaada ku jirto cidna ka istinjo ku odhan mayso oo waxa calooshaada ku jira ka istinjo laguma odhanayo khaarij waa inuu yahay annajis khaarijkaasi waa inuu nijaas yahay maxaa ka baxay nijaasta shay an nijaas ahayn hadday soo baxdo sida neefta oo kale naqaska oo kale dee ka istinjo lagu odhan maayo almulawis baynu shardi ka dhignay welibana waa inuu naqaskaasina mid mulawis a nijaasadaasina mulawis waa inuu yahay mid wax wasakhaynaya oo mulawis ah hadaba mulawis shardi waxaynu ka dhignay waa inuu mulawis yahay shaygaa nijaasada aan ku tilmaanay mulawis inuu yahay baa shardiga haddii qofka xagga dambe ay ka soo baxdo saalo yaroo engegeni ama dhagax yaroo boodayo oon qoyaanba lahayn baa kasoo booday lama odhan maayo iska istinjoo lama odhanayo ilan almulawisba maaha kaasiye min alferji buu ka soo baxay baynu nidhiye ferjigani xagga hore iyo xagga dambeba wuu noqonaya qubulka iyo digurtaba ferji waa la odhanaya ferjigaa waa inuu shaygani ka soo baxo haddii halkaa xudunta hoosteeda uu kaa soo baxo shay marka maydhiga aad ka maydhay istinjo la odhan maayo maydhiga aad halkaa xudunta hoosteeda waxa kaa soo baxa aad ka maydho ama haddaad afka ka matagto afka markaad ka matagto matagaa afka kaa yimid waad istinjoonaysaa odhan maysid war bal waan nijaas baa halkan iga timid aan soo istinjoodo may ma aha culimmadu waxay isku qabteen haddii haddaba xubinkii aad ka kaajaysay ilaahay ku oodo xudunta hoosteedana god yaro kaadidu ka timaad laguu sameeyo istinjo kaama lagu magacaabi mise lagu magacaabi maayo haduu oodan yahay xukunkii culimada qaar baa yidhi waa istinjo meel alla meeshay kacdidu iyo saxaradu ka timaad istinjaynu odhan hadduuna oodnaynna oo isagoon oodnayn meelaha wax kale ad ka keento la odhan maayo waxa kaleed halkaa ka maydhaysa istinjo waa nijaas kalood maydhaysiduun nijaas la maydhayun baa laga soo qaadaya min alferji haddaba eeg min alferji baynu shardi ka dhignay ferjiga waa inuu ka soo baxaa hadduuna ferjiga ka soo bixin istinjo ma aha laga maydhayaa istinjada canilferji baa laga maydhaya eeg min alferji wuu ka soo baxay eeg waa min e wuu ka soo baxay canilferjina waa laga maydhayaa can markay wadato waa laga maydhayaa wey canilferji ferjiga markaaad maydhaysid baa istinjo lagu magacaabaya waxaa la diidayaa nijaasad kaadidii hadday duusho oo gacanta ay kaaga duusho gacantaa halkaa ay kaaga duushay diintu ma ogoshaha inaad dhagax yar ku xoqdid oo tidhaahdaha istijmaar dee waa kii dhagaxa lagu nadiifinaye gacantana dhagaxbaan ku nadiifini ma la ogol yahay jawaabtu waa maya lama ogola war halka loogu talagalay in dhagax lagu nadiifiyaa waa cawrada oo qura nijaasadu meel kale hadday marto lama ogola haddaad xataa biyo ku maydhi sid istinje lama yidhaaye waxaa la odhanaya nijaas nijaasa maydhun baa la odhanaya can ilfarji baa laga maydhi bimaain baa lagu maydhi ow xajarin ama dhagax baa lagu maydhi waa bimaain ow xajarin dhagaxba biyaa lagu zuulin ama dhagax lagu zuulin dhagaxana waxyaabo badan baa macnihiisa qaba waxaa la diidayaa bimaain ow xajarin markuu yidhi inaad tidha anuu caanaan ku istinjoon caano anuu malab yar baan ku istinjoon anuu saliid baan ku istinjoon sheekh waxaasoo dhani saliid ma haddaad ka waran shaambo yar eh, taydh yar haddaad intaad qoyso taydh yar baad qoysay oo gebigeediiba waa wada taydh taydh yaroo gebigeeduba wada da'aysa ama bahashan maxay ahayd shaambo shaamboodan yaree qoyan ayaad qaadatay meeshiiba shaambogaas adad u marisay la odhan maayo wuu istinjooday dee biyo ma aha shaambodu biyo ma aha waa laga yaabaa inay nadiifiso laakiin kol hadayna biyo ahayn biyahaasuu sharcigu ina amray in wax lagu nadiifiyo oo lagu istinjoodo istinjada waxaynu nidhi sharciga waa isaalatu lkhaariji ka soo baxa zuulinta la zuuliyo annajisi ee nijaasta ah almulawisi ee wax wasakhaynaya min alfarji cawradana ka soo baxa can ilfarji laga zuuliyo farjiga bimaain biyo lagu zuuliyo ow xajarin amase dhagaxba lagu zuuliyo horta kaas ayaa loo yaqaanaa istinjada marka laga hadlayo kaa ayay culimadu ku macneeyeen arkaanna wuu leeyahay baynu nidhi istinjaduyo waa mustanjin ka istinjaysanayo shaksiga ah waa mustanjaa minhu ka laga istinjaysanayo oo shayga nijaaste kaa soo baxay ah waa laba waa mustanjaa mustanjaafiihi halka la maydhaye loo istinjaynayo xagga hor iyo xagga dambe ah waa saddex waa mustanjaa bihi ka lagu istinjaysanayo oo dhagax iyo biyo ah faslun bal hadda shuruudaha aan eegno tacriifkii hadda waan sheegay magacyadiina waan sheegay arkaantiina waan sheegay imise qodob aan hadda sheegnay toddobadii qodob ama sideedii qodob imisaan sheegay eeg magacyadii waan sheegay istinjaa iyo istitaaba iyo istijmaar magacyadii waan sheegay o tacriifkiina waan sheegay laba arkaantiina waan sheego waa afar saddex saw ma aha shuruudda kitaabkeenna ka hadlaya ila eg faslun shuruudu ijzaai lxajari dhagaxa gudidiisa shuruudaha loo shardiyaa amaaniyatun waa sideed dhagaxa marka lagu istinjoonayo sideed shardi baa culima loo shardiyaa sideed shardi sideeddaa saddex baa loo qaybinayaa shuruudahaa sideedda ah wax waxa iska yeelanaya shayga nijaasta ee kaa soo baxaya shuruudaha qaar nijaasta ah leh oo nijaasta loo shardini qaarna waxa iska leh halka ay ka soo baxayso maxalka qaarna waxa iska leh shayga lagu istinjaysanaya sida dhagaxa oo kale qaarna waxa iska leh isticmaalka laftiisa ilaa afartaa qaybood ayaynu ka dhigi doonaa shuruudahan sideedda ah culimmada qaarkoodna saddexa laga dhigabay yidhaahdeeno maxalka ha laga daaye eh, ha la yidhaah un shuruudaha nijaasadu qaar bay leedahay yayna taltallaabin baa dee shuruudaheega kamid a ah. nijaasadu yayna boodboodin meesha halkay ka soo baxday yayna dhaafin baa lagu leeyahay halkay ka soo baxday yayna dhaafin hadday dhaafto nijaasadu halkay ka soo baxday lagama yaabo inaad dhagax ku istinjaysato biyun baa waajibaya markaa waxna waxaa yeelanaya dhagaxa laftiisa daahir ha ahaadabaa lagu odhanaya dhagaxani waxna waxaa iska yeelanaya isticmaalka saad isticmaalayso haddaad dhag nijaasadii dhagaxii intaad qaaddo ood meel qura un intaad saa u mariso saa unaad ugu jiiddo arader taasi dee istinje istijmaar baa dhagax haddaad qaaddo unad saa unagu jiiddo war dhagaxa waxaa lagaa rabaa inaad qaalic ka dhigto saa inaad wareejiso qaalic inuu noqdaa loo baahan yahay qaalic ood halkaa ka bilowdood halkaad ka bilowday soo gaadhsiiso laakiin haddaan dhagaxa eeg dabadii waa laba qar haddaan dhagax intaan qaado qarkaa aan mariyo oon ka labaadna qaadon qarka kale mariyo eg oon ka saddexaadna qaadoon bartanka mariyo saddex dhagax baa layga baahnaayo sawriga mid qura isticmaalay waa mid qura eh meel kaste maxaa maray qarkaa midigta maxaad marisay xabad qarka bidixdana maxaad marisay xabadii kale labada qar imika imisaa maray imise dhagax dee xabad xabad mayna ahayn barhtankana maxaad marisay mid war waa xabadun hal dhagaxa unbaad marisay isticmaalkaaga waxaa la doonaya inuu saddex noqdo ayaa la rabay saddex inuu noqdo oo ka qarkaa marayaa qarka kalena uu soo gaadho haddana qarkaa kale uu soo gaadho qarka kale soo gaadho barhtankana sidaa u mariso saasaa lagaa rabay markaad dhagaxa ku isku nadiifinayso bal hadda shuruudaha ila eg shuruudu ijzaai اlxajari dhagaxa gudidiisa shuruudihiisu amaaniyatu waa sideed culimadu waxay yidhaahdeen in biyaha lagu istinjoodo ummadeenani la gaar ma aha ummadaha horeba biyaha way ku istinjoon jireen laakiin ummadeenani waxay la gaartaa in dhagaxa lagu istinjoodo waa rukso ilaahay ina siiyey dhagaxu dhagaxa in lagu istinjoodo ummadeenana iskale sideed shardi baana loo shardiyaya an yakuuna waa inuu yahay bialaaثati axjaarin saddex dhagax mid ku sugan horta o dhagaxyadu waa inay saddex noqdaan baa lagu yihi saddex dhagax waa inaad ku istinjootaa culimadu xaggay ka keeneen saddex dhagax baa lagu istinjoonayaada xadiid muslimka ku qoran oo salmaan alfarisi laga warinayo salmaan wuxuu yihi nahaanaa rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam an nastanjiya biaqala min alaaثati axjaar rasuulka ilaahay wuxuu naga nahiyey inaanu ku istinjaysano saddex dhagax wax ka yar saddex dhagax wax ka yar inaan ku istinjaysano nebigu waa noo diiday buu yidhi oo rasuulkaa naga nehiyey kol hadaba hadduu rasuulku nehiyey saddex dhagax wax ka yar in lagu istinjaysto an yakuuna bialaaثati axjaarin saddex dhagax waa inay yihiin culimo saddex baa laynaga rabaa culimadu waxay yidhaahdeen talow muhimaddu ma saddex dhagax oo kala duwanba mise waa saddex masaxaad waxaa la yidhi muhimaddu waa saddex masaxaad haddaad laba haddaad hal dhagaxa oo weyin hesho oo dhagaxaa qarkaa nadiifta qayb qayb nadiifa gees nadiifa a si fiican ugu masaxdo qaybta kale nadiifta ana dabada qaybta kale aad ku masaxdo qayb kaleo saddexaadna aad saas oo kale ugu masaxato waa okay weeyaan waad dhaqaaqaysaa salaadana waad gelaysaa dadkana waad la tukanaysaa salaadana ma soo celinaysid saddex masaxaad baa laynaga rabaa hadaba haday meeshii nin qofkani wuu shubmayey saddexdii dhagax waxba way u qaban waayeen oo nijaasadii way masixi waayeen saddexdii dhagax ayaa nijaasadii masixi waayey saddexda wuu ka badiniyo in alla inta nijaasadaa bi'inaysa ayuu ku daysani waxaana wanaagsan tirada witri inuu ka dhigo haddii afartu ay kaa bi'iso nijaasada xabad shanaad baad iskaga darsan afartu hadday bi'iso xabad shanaad baad ku dari hadday lixdu kaa bi'iso xabad toddobaad baad ku dari hadday sideedu kaa bi'iso xabad sagaalaad baad ku dari kolkaa qofku hadduu shubmayo oo kale weeyi ama nijaasadu ayna horay uga baxan xagga hore iyo xagga dambeba waa saddexda dhagax ayaa faa'iido badan laakiin hadduu hal dhagaxa oo weyn saddexdiisa gees uu isticmaalo wax mushkilada oo ka jiraa ma jiro an an yakuuna waa inuu yahay bialaaati axjaarin saddex dhagax mid ku sugan saddex dhagax waa inuu qofku ku istinjaystaa waa qodobka koobaad wa an yunqiya waa inuu nadiifiyo almaxala maxalkana waa inuu nadiifiyo maxalka waa inuu nadiifiyo xagga isticmaalka weeyaan an yunqiya almaxal saddexdaa dhagax meesha ha nadiifiyaan baa lagu yidhi hadday nadiifin waayaan dee waad kordhini un tirada wa an yunqiya almaxala maxalka ha nadiifiyaan meesha waa in la nadiifiyo oo saddexda dhagax lagu nadiifiyo ama xagga dambe ha ahaato ama xagga hore ha ahaato ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado wa an yunqiya almaxalla maxalka waa inay nadiifiyaan laakiin qofku kioo qoyaankii sii jiro ama maxaanku idhaahdaa nijaasadiiba ay sii muuqan karto lama ogolo inuu yidhaha dhagax baan ku istinjaystay waa shardiga labaad an yunqiya almaxalla waa shardiga labaad maxalka waa in la nadiifiyaa wa anlaa yejifa waa inayna engegin annajaasu nijaasaduna yayna engegin nijaasadu yayna engegin ilain isaala laynooga baahnaaye hadduu qofku kaadjo kaadidiiba ay engegto dee muxuu nadiifini nijaasta halkaa ku engegtay biyihii baa waajibaya markaa biyo ayaa laga rabaa qofkani inuu isticmaalo kol hadday nijaasadiiba engegto wa anlaa yajifa najasu waa shardiga saddexaad walaa yantaqila yoyna guurguurin nijaasadu yayna guurguurin waxaa looga jeedaa alyataynka alyataynku waa labada badyood inta isku daboolanta baa la yidhahdaa alyatayn markuu qofku istaago inta isku daboolanta intaa nijaasadu inay gudubto ma aha dabada markay ka soo baxdo safxadeeda intaa safxada safxatu dubur yayna dhaafin safxada inay dhaafto looma baahna xagga hore hadday nijaasadu tahayna eg xashafada inay dhaafto xashafada inay dhaafto looma baahna inta af soomaaliga kobor baa la yidhi xashafa kobor baa la yidhi af soomaaliga waa inta malaasan ee ka duwan dekerka intiisa kale intaa inay nijaasadu gudubto looma baahna hadday gudubto intaa waxaa la og yahay oo maalan daahirkanba ay nijaasadu intuu qofkii shubmo saxaradii ay dhinac kale u gudubto dee dhinacaa kale dhagax laguma nadiifin karo oo nijaasada gacanta ka martay dhagax u isticmaali maysid toddobadana dhagax u isticmaali maysid kol haddii tii daahirka aan dhagax loo isticmaalaynin taasaa kolkaa saraayaynaysa oo intii dabada iyo intii xagga horena taasaa sababaysa haduu qofku kaajo kaadidu ay ku soo duusho oo jidhkaaga ay gaadho maradaada haday gaadho ma aha jidhkaaga ayay gaadhay kaadibaa ku soo duushay jidhkaagay ku dhacday or waad kala tagteen inaad dhagax ku istinjaysato waad kala tagteen waayo halkan ay nijaasadu kaaga dhacday dee dhagixii waxba kaaga qaban maayo biyaa lagama maarmaana hadday laakiin nijaasada soo duushay ay dharkaaga ku duushay khamiiskaagay ku dhacday kaadidiibaa dib kuugu soo noqotay khamiiskaagiibay ku dhacday mushkilad ma iska istijmaarso haddaad dhar kala weydo waad iska saari une dhar kale hadaad weydo waad iska saariyo waynagii soo marnay dee kitaabkeenna kale xariir iyo hadday kuu kulmaan iyo dhar nijaasiihi maxaad samaynaysay baynu nidhi yaad ku tukanaysay xariirta haddii suuqu bax ay tahayna maxaynu nidhi suuqa haddaad u baxaysid xariirta iyo dhar nijaase ayaad xidhan dharka nijaasta aad xidhila salaad maaha suuquye xariirta ragga waa kii loo diidaye walaa yantaqilayayna guurguuri nijaasadu waa shardigii afraad walaa yadraa calayhi yuuna ku soo dariyin aakharu mid kale yuuna ku soo dariyin walaa yadraa calayhi aakharu nijaas kale yayna ka imanin baa lagu le maxalkii mutanajiska ahaa nijaas kale oo ajnebi ihi yayna ku imanin hadday dhacdaba inay nijaas kale timaado waa la kala tegey in dhagax lagu istinjoodo walaa yujaawiza yuuna gudbin safxatahu safxada waa badhida intaa isku daboolmaysa waxashafatahu iyo xashafada waa intaa koborta aynu leenahay intaana yayna gud yayna gudbin walaa yusiibahu yuuna qofka asiibin maa un biyo kale adigoo haddaba istinjoo isdhagax ku istinjooday hadduu roobku guddo-a ka waran saadaad dhagaxii ugu istinjootay unbuu cirku soo da-ay oo roobkiiyo dhibicii unbaa kugu dhacay war waad kala tagteene halka dhibicaasi uu gaadhsiiyaana way nijaasoobaysaaye biyo isticmaal baa lagu odhan walaa yusiibahu maaun walaa yusiibahu maaun wa an takuuna waa inay tahay alaxjaaru dhagaxyadu daahiratan mid daahira dhagaxyaduna daahir waa inay yihiin haddaba hadduu dhagaxa laftiisu daahir noqon waayo oo dhagax nijaas aba uu yahay suurtagal maaha isna inaad tidhaha waan ku istinjoonayaa ilain daahirba maahe nebi maxamed salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ayaa maalin maalmaha ka ba ayo kamida baxay dibadda ayuu aaday xadiidka bukhaariga ku qoran waa xadiid ibnu mascuud radia allahu tacaala canhu rasuulku markuu dibadda aaday isagoo dantiisa soo gudanaya wuxuu amray asxaabtiisi inay saddex dhagax u keenaan wuxuu ibnu mascuud leeyahay waxaan helay laba dhagax mid saddexaad baan waayey waan raadiyey raadiyey oo maanan heline waxaan helay buu ihi raws baan helay raws ereyga raws ah culimadu waxay yidhahdeen rawskaasi rasuulku wuu diiday oo waa nijaas buu yidhi haadaa rijsun buu rasuulku wuu diiday rawska laakiin de sidaynu arki doonno usuulka dalaaladiisa ibhaan badan iyo waxyaabo badan baa ku soo arooraya oo talow digadaasi matu dameer bay ahayd mise digadaasi tu kale ayay ahayd axkaam baa halkaa ka dhalan doonta rawdkaa rasuulku uu diidey uu yihi kani waa nijaas waa rijsiya iga daaya culima waxaa shardiya bay culimmadu yidhaahdeen shaygan haddaba lagu istinjoonayo afar shardiba keligii looga baahan yahay inuu daahir yahay sheekhu wuu sheegay wa an takuuna alaxjaaru daahiratan qodobkaa wuu sheegay hadday nijaas yihiin lama ogola waxaa kaloo loo baahan yahay an yakuuna jaamidan waa shardi labaad jaamid jaamidka waxaa la diidaya dhagax qoyan qodobka saddexaad an yakuuna qaalican nijaasada mid qaadaya waa inuu yahay mid masaxaya lama ogola aalihii iyo quraaradii oo kaliya lama ogola qodobka afraad waa an yakuuna hayra muxtaramin muxtaram yuuna noqonin haddaad laxoox yar qaadato ama roodhi ka waran intaad roodhi qaadato baa ti roodhidan kusoo istijayno halkii dhagaxoo kale ii gelaya laakiin haddaad laan qaadato waa saxada laan baad qaadatay laan yaroo qaalica oo jaraysa baad qaadatay waa sax weeyi wax mushkilada male laantu way ka way nadiifin karaysaa haddaad qaadato wax sida dhagaxa oo kalo iska adag adag oo nijaasada qaadaya waa sax weeye laakiin lama ogolo laxoox iyo roodi iyo maxaanku idhaahdaa wax lamida oo cuntaa hilib iyo laf iyo lama ogola waa xadiidka muslimka ku qoran rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuu nehiyey in lagu istinjaysto lafta in lagu istinjaysto markii rasuulka la weydiiyeyna wuxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam kulu cadmin dukira smu اllahi calayhi yaqacu fii aydiikum wfara ma kaana laxman wuxuu rasuulku leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam laf kaste oo oo ilaahay magiciisa lagu lagu xusay in lagu istinjaysto ayuu diidan yahay oo waxaa loo saarayaa hilib ayaa loo saarayaa walaalihiina kale ama ummadda kale ee jinka ah oo jinka ayaa quudanaya waxaa kaloo la ogolayn kutubta muxtaramka ah sida kutubta sharciga ah oo kale tafsiirka iyo xadiidka iyo fiqiga iyo aalada naxwaha iyo sarfiga iyo inaad tidhaha waan ku istinjoon lama ogolo oo de waaba khatarba magac ilaahay hadduu meesha soo galo waxaa dhici karaba gaalnimo inuu keeno sideedaa shardi ayuu sheekeenu la yimid saddex shardina wuu ka aamusay saddexda shardi waa saddexdaan ku darnay inuu inuu yahay jaamid inuu yahay qaalic inuu yahay hayra muxtaram saddexdaana waynu ku darnayoo koob iyo toban baaban kaga dhignay bal shuruudaha aan kusoo celiyo shuruudu ijzaai lxajari dhagaxa gudidiisa shuruudaha loo shardiyaa amaaniyatun sideed weeyi markaad dhagax ku istinjoonayso sideed shardi baa lagaaga baahan yahay an yakuuna waa inuu yahay bialaaثati axjaarin saddex dhagax mid ku sugan wa an yunqiya waa inuu nadiifinayo almaxalla meeshana waa inuu nadiifinayo wa anlaa yejifa waa inuuna qallalin annajasu nijaasaduna waa inayna qallalin walaa yantaqila waa inuuna guurguurin walaa yadra'a calayhi waa inuuna ku soo deriyin aakharu mid kale walaa yujaawiza waa inuuna gudbin safxatahu beridiisa wa xashafatahu iyo kobartiisa waa inuuna gudbin walaa yusiibahu waa inuuna asiibin maaun biyo kale halkaa aynu leenahay xashafada waa ragga ayay u gaar tahay dumarkana waxaa la isweydiiyaa gabadhu haddii ay tahay gabadh reer leh ama reer soo martay sidaynu ognahay laba xidid ayaa jira xididkan kaadida soo qaada iyo xididkan biyaha taranka soo qaada labadaa dalool ka kaadidu halkan ay soo maraysa iyo halkaa biyaha taranku ay soo marayaan dushan sare dee mid baa laga moodaa laakiin waa laba meelood oo kala duwan nijaasadu yayna dib ugu noqonin xaggii taranka baa lagu leeyahay oo hadday halkaa gaadho iyada iya laftoodu suurtagal maaha nijaasadii muntaqilay noqotay oo guurid bay samaysay walaa yusiibahu yuuna asiibin maaun biyo yayna asiibin waan takuna axjaaru dhagaxduna waa inay tahay daahiratan mid daahira dhagaxda la isticmaalayaana daahir inay tahay ayaa lagama maarmaana haddaba xukunkii bal ka warrama culimo xukunka istinjada maxaynu nidhi shan baynu ka dhignay istinjadu mar waa waajib baynu nidhi waa marka shay nijaasihii uu dabada ka soo baxo shaygaa nijaasta ee dabada ka soo baxay ee qoyan ee mulawiska ah waa waajib inaad ka istinjootaa marna waa xaaraan baynu nidhi marka aad biyo aad soo dhacday oo kale ku istinjoo isleedahay ilayn biyahan adigu melihide xaaraan weeyi sharciyan inaad ku istinjootaa ama shay dee muxtaramaba inaad ku istinjooto marna waa karaahiya baynu nidhi karaahiyadana waxaynu ka dhignay naqas inaad ka istinjooto neef xagga dambe ka soo baxday ilan biyihii baad khasaarinaysaayee biyihii ayaad khasaarinaysaayee adigoo iyadoo meeshu engegan tahay ayay neefi ka timid marna waxaynu nidhi waxay iska noqonaysaa uun iska sunne oo meeshu waxaa la odhanayaa inuu istinjoodo qofkani sunne ayay u tahay waxa weeye markay sunnaha u noqonayso ama nadbigu wax engegan oon mulawis ahayn hadduu ka soo baxo ama menidoo kaleba ay ka timaado ilain menida waa laysku qabtaye madhabka agtiisa laga istinjoon maayo weeyaane waajib maaha in laga istinjoodaa barna waa iska ibaaxa oo adigoo engegan hadday naaf yari xagga dambe kaa timaado taana ibaaxo ayay ka dhigeen culimmadu wujuubka istinjada muwasac iyo mudayaq midkay tahayna waynu ka hadalay saddex jeer deg deg inaad u istinjooto ayaa ku saaran oo diinta waa laguu qabsanaya haddii kale ilaahay subxaanahu watacaala qofka wuu u qabsanayaa haddii kow salaaddu ay mudayaq tahay inaad istinjootaa qasab bay kugu tahay ilan adoo bilaa istinjaa salaad tukan mayside haddii kale salaadii baaba kaa tegeyso salaadii baad sabab ugu noqotay tegideedii waa kow haddii aad dhagax ku istinjoo isleedahay mar alla markaad gasho oo dee bilaabiye tahay mar alla markaad saxarooto ama kaadi kaa timaado inaad dhagaxa isticmaashaa sababtuna waxa weeyaan haddii aad markaa dhagaxa isticmaali weydid way kugu engegi hadday kugu engegtana salaadaadii baa khatar gelaysaa waa qodobka labaad qodobka saddexaad haddaad ka baqaysa nijaasadani inay ku wada marto oo ay kugu baahdo oo dharkiiba ay kaa nijaasayso taana iyadana waa inaad markaaba istinjaysataa oo deg deg u istinjaysataa saddexdaa jeerna wujuubku waa mudayaq waxaan saddexdaa ahaynna wujuubku waxa weeyaan maxaynu nidhi wujuub muwasaca weeyaan halkaana waxaynu kaga baxnay xukunkii istinjada imise qodob baan hadda culima maraynaa kow magacyadii waan sheegnay laba maxaynu sheegnay tacriifkiina waan sheegnay saddex shuruudihii waan sheegnay afar arkaantii waynu sheegnay shan axkaamtii waynu sheegnay lix kayfiyadiina aynu ku darno sida loo istinjoonayaa waa sidee kayfiyat listinjaa kayfiyadu waxa weeyaan baynu nidhi waxa ugu fadli badan biyaha iyo dhagaxa in laysku daro labadaba marka hore waxaa la horeysiin dhagaxa ama waxa la macnaha ah marka dambena biyaha la dambaysiini kaasaa ugu fadli badan waxaa ku soo xiga biyahoo qura in lagu gaabsado waxa ugu dambeeya dhagax qura inaad ku gaabsato horta waa saddexdaa marka labadaba laysku darayo ka warrama hadaan biyaha horreysiiyo eg waxaan doonayaa inaan dhagax iyo biyaba ku wada istinjoodo laakiin biyihii baan horreysiiyey anigu horta marka hore biyahan dabada ku maydhi mar alla markaa nadiifiyaan haddana dhagax isticmaali baan idhi war suurtagal maaha waa inuu dhagaxu horeeyaa biyuhuna ay dam dhagaxu muxuu qabanayaa haddaad maydhnayba meeshii dhagax muxuu qaban waa in marka hore dhagaxa horta aad meesha ku nadiifisaa kadibna aad biyaha ku dambeysiisaa saddexdaa martabadood ayay kayfiyada loo istinjoonayaana ay tahay waxa ugu wanaagsan baa la yidhaahdaa safxadan dhagaxa koobaad dhinacaagan xagga hore ee dekerka usoo dhow badhida xaggan hore dekerka usoo dhow dabada agteedoo safxada dhinaca midigta abaad marinaysaa intaad sidaa u mariso ku hayn maysidun dhagaxa markaad saa udhigto saa unu riixi maysid aa saxaaradii uu halka u horreysay ka soo qaaday ayuu dib ugu masaxaya halka dambe marayo waa nijaaso cusub alla tantailadiiba amadaadu gacantaada ku samaynaysaa dhagaxa waa la yar wareejiyaa saasaa loo yaro wareejiyaa eg saasaa loo yaro wareejiyaa markaad halkaasaa u saarto saasaad u wadi adoo wareejinayo korkaa u wareejinaysaa u wareejinayo rogaya eeg nijaasadu qaadaa waa inay xaggan sare soo marta halka cusubna waa inay meel cusub heshaa haddana saasaad u wareejinaysaa ilaa waxaad soo gaadhsiinaysaa halkaad ka bilowday dhagaxa labaad haddana dhinaca kale ayaad saasoo kale usoo marinaysaa ilaa halkii aad ka bilowday baad haddana soo gaadhsiinaysaa ka saddexaadna labada baryood iyo bartanka ayaad sidaa u marinaysaa saddexdaa dhagax hadday nijaasadu kaaga gu'i weydo dee kordhi intay kaaga go'ayso waa kayfiyada dhagaxa loogu istijmaarsanayo ama loogu istinjaysanayo xagga hore hadday tahayna de waa saasoo kale way fududaho waad ku masaxaysaa uun kayfiyadaasi waa qodobkii lixaad sow maaha waa qodobkii lixaad culima waxaa laynooga baahan yahay qodobka toddobaad qodobka toddobaad wuxuu ka hadlayaa alistibraa in layska hubiyo nijaasada dhibaatada ina haysata qof baad arkaysa intuu suuliga galay ayaad moodaysaa inuu wuu galay o uu soo baxay un hadda wuu galay o uu soo baxay un egeeg si kale haddaynu u dhigno kaadidiioo ka socota oo weli sii socota oon dhulka gaadhin ama suuliga ayuu biyihii xaggaa kaga soo shubaya waxaa wada socdaa makaadiba mabiya waa maxay lama garanayo waxaa laynooga baahan yahay in istibrada aynu samayno inaad sugto intay kaadidu kaa go-ayso kaadidu ma kaa go'day hasoo soo yaro maaxatee iska joog ha soo yaro maaxato inta u dambaysaa markay kaa go'do tiftiftu ay go'do iska hubi kaadi dambe inay soo dhaqaaqayso in kale culimadu waxay yidhahdeen istibrada ilan alistibra waa ishubin in nijaasada layska hubiyo weeye waxay yidhahdeen istibradaasi waa waajib inaad istibrada timaadaa qasab bay kugu tahay waayo rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi waa xadiidu abi hurayra oo xaakimku uu soo saaray akaru cadaabi qabri min albawl cadaabulqabriga weynankiisu kaadidu ka yimaadaa dadan kaadida iska hubinaynin abi umaama rasuulka wuxuu ka warinayaa inuu rasuulku yidhi itaqu lbawla fainahu awal maa yuxaasab bihi alcabdu fi lqabri shayga koobaade qabriga laga xisaabaya waa kaadida iska ilaaliya rasuulku sal allahu alayhi wasalam axaadiis badan oo waxaa jira ka sugan nebiga sida xadiidkii muslimka oo kale xadiid ibnu cabaas rasuulkaa soo maray laba qabri mara nabiyu sal اlahu alayh wasalam biqabrayn yucadabaan wuxuu rasuulku yihi inahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani fii kabiirin ama axaduhumaa fakaana laa yastanzihu min albowl wa alaakhar fakaana yamshi binamiima waa xadiidka muslimka ku qoran ee ibnu cabaasku warinayo laba qabri buu rasuulku soo maray wuxuu labadan qabri waa la cadaabaya wax weynna laguma cadaabayo waa sidee talow cadaabka wax weyn unbaa keene wax weyn laguma cadaabayo wax adduunkii ku weynaa inay iska ilaaliyaan laguma cadaabayo wax weyn adduunkii wax ku cuslaa laguma cadaabayo waayo rasuulku wuu macneeyey wuxuu yidhi ama axaduhumaa fakaana laa yastanzihu min albowl midi ayuuna iska nadiifin jirin una iska hubin jirin waa istibradii buuna la iman jirin istibradii lama iman jirin ka kalena namaan buu ahaa dadka isku dira oo warka u kala qaada haddaba waxaynu ogaanay in ilaahay aakhare u cadaabayo qofka hadduu kaadida iska hubin waayo ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama khunse ha ahaado kaadida waa inaan iska hubinaa aad waa inaad iskaga hubisaa istibradaasi talow say ku sugnaani haddaba kaadida sidee layskaga hubinayaa culimadu way ku kala aragti duwanaadeen qaar waxay yidhaahdeen suuliga markaad gasho waxoogaa ka dhex qufac bay yidhaahdeen adoo suuliga ku jira yaro qufac bay yidhaahdeen markaad qufacdo jidhkaagoo dhan baa shaqaynayo kaadidii laablaabka ku jirtay baa soo boodaysa bay yidhahdeen waa inaad ixiix iyo qufac iyo aad iska keen keenta hadda qufacan ku hayniyo ixiixan ku hayniyo iska keen bay yidhaahdeen qolana waxay yidhaahdeen war maya sidaa maahae waa in lays yaro duugaa intaa maxooga waa inuu qofku sidaa usoo yaro duugo intaa maxooga ayuu saa usoo yaro duugayaa qolana waxay yidhaahdeen war may e sidaa maahee waa in qofku intuu ka soo baxo suuliga ilaa konton tallaabo toddobaatan tallaabo waa inuu yaro tallaabsadaa uu kadib soo noqdo ayuu dib u istinjoodaa qowlka saxiixihi wuxuu sheegayaa waxba ka dhex qufac ma aha waxba muxoga soo duug ma aha waxba konton talaabo lugee ma maahae naftaada baro weeyaan war qof kastooba naftaada baro ilan dadku isku inkaadidu kagama dhammaatee qofna deg deg bay uga dhammaataa qofna way soo maaxataa oo kolba in yar isagoo istinjoodaybu haddana arkayaa caaradii yaraydoo qoyan oo de sidaad arkaysa kaadi dambe ay soo gorortay ayuu arkayaa qofku naftiisa ha barto in alla inta uu u malaynayo inay kaadidii ka go'day markuu taa u arko un istinjoodo istibradaasina waa muhiim bay tahay qofka muslimka ah si uu nijaasada iskaga dhowro haddii kale salaadna u jiri mayso isna uu nijaasoobayaa cadaabulqabriga wixii keenayeyna wuu ku dhaqmay waa qadiyada toddobaad ee cashirkeennani uu ku saabsan yahay bay taasina ahayd aadaab aadaabta qofka suuliga gelaya qofka suuliga gelaya aadaab baa looga baahan yahay waxaan filayaa aadaabtaas in badan ka gaadhsiin mayno waayo waktigii baa inaga dhacay waxaa sunno ah qofku inu yidhaha bismi اllaah allahuma inii acuudu bika min alkhubsi wاlkhabaaif allahuma inii acuudu bika min alkhubi wاlkhabaaih waxaa kaloo jira allahuma inii acuudu bika min alkhubsi wاlkhabaaih waa xadiidka bukhaariga ku qoran ilaahayo waxaan kaa magan galay buu odhanayaa shaydaanka ka lab iyo shaydaanka kiisa dhadigba kadib suuliga markuu galo marada kod kor u wada faydan maayo kor u wada faydi maayo waa xadiidu bnu cumar ayuu yihi anna nabiya sala allahu alayhi wasalam kaana laa yarfacu thawbahu xataa yadnuwa min alardi rasuulku marada kor uma faydi jirin ilaa intuu dhulka uga dhawaanayo abi daauudka iyo tirmidiga baa soo saaray inkastoo sanad ahaan waa daciif la yidhi xadiidkaasi kolka xadiidka ayaa tilmaamaya inaan la faydan soomaalidu way ka maahmaahaane waxay yidhaahdeen ban ban lama lamana fogaado lamana fayto bay yidhaahdeen haddaad meel ban ah atagto tagto lamana fogaado lamana fayto lama fogaadadaasaan anuu ku diidanahay lama fogaado waxay u jeedaan qarsoomi maysid laakiin xukunku sidiisaba xukunka saxarada iyo suulitagu wuxuu ku xidhan yahay haddaad shubmayso meelan shubankaaga laga maqlayn baa la tagaa haddaad shubmayso meelan shubankaaga laga maqlaynin ayaa la tagaa haddii laakiin naqaska kaa soo baxa iyo codka meesha maraya haddii dadku ay ku maqlayaan dee waa ceeb kolka meelan lagaa maqlaynin waa inaad ugu yaraan tagto ama meeshu kayn ha ahaato ama kain yayna ahaanin qolooyinkeenan magaaladana waxay yidhaahdeen caagaga meelahaas weliga joogaa dhulka la jiidaa si haddii ay meeshu kuu dhowdahay ay dee u asturnaato oo codkaaga aan loo maqal haddii baaldi uu meesha dhex yaallo ama beebka qasabadaa la furaa ama baaldigaasaa la riixriixaa kolba dhinacu riixriix cidna maqli maysa markaa adigu almuhim waxa weeyaan inaan codkaaga la maqlin baa wanaagsan suuliga markaad tegayso meelaan codkaaga laga maqlaynin baa wanaagsan inaga dhibaatadayna haysatay waxa wey qolooyinka guryaha inoo dhisaa sidii u horeeyey ee ay ku gaadheen in guryaha loo dhisunba ilaa hadda u dhisaan eeg waxay ahayd suuliyada in laga duwo mar madbaxaa la saaraya oo cuntadii iyo suuligiiba ayaa waxba uma dhexeeyaan waxa laga yaabaa wasakda iyo diqsiga halkaa kasoo duulaa inuu cuntadii ku dhacayo marna wixiibaa iswada saaran oo qofka gala qof kastoo halkaa maraya ayaa arkaya marna rag iyo dumarkiibaaba isku suuli noqonaya oo qofkii martida ahaaba marna dumarkii sii dhex maraya marna dumarkii soo dhex maraya mashaakilka runtii ina haysta weeyi xagga qofka aadaabta marka la doonayo qofka suuliga gelaya waxaa loo arka inaan qiblada la qaabilin haddii meeshu ayna ahayn dhis qiblada inaan la qaabilin loona daba jeedinin waa haddayna dhis ahayn xadiid saxiixaynka ku qoran xadiidu abi ayub alansaari ayaa ana nabiya salى اllahu alayhi wasalam ida ataytum اlgaa'ita falaa tastaqbilu اlqibla walaa tastadbiruuha haddaad saxaro tegtiin qiblada hana qaabilina hawna dhabar duwina walaakin shariquu aw qaribuu war galbeed u jeedsada ama bari u jeedsada bari iyo galbeedkaa doonto ayaad u jeedsan culimadu waxay ku macneeyeen xadiidkaa waa marka ayna meeshu ayna dhis ahayn meel dhisma ah banaan hadday tahay iyo ban qiblada hana ula jeedsanin hawna daba jeedinin dhinacyada kale u jeedso culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeenba talow xadiidkaasi si toosa ayuu u caddeeyey inaan qiblada loo jeedsanayn loona daba jeedinaynine maxaa lagaga saaray dhiska waxaa lagaga saaray xadiid kale waa xadiid ibnu cumar radia allahu tacaala canhu cabdullaahi ibnu cumar eh, saxiixaynku isna ku qoran yahay wuxuu yihi gurigii xabsa gurigii xabsa waa walaashii ayaan maalin maalmaha kamida koray buu yidhi dan aan leeyahay baanan u koray buu yidhi waxaan arkay rasuulkii ilaahay oo xaajadiisa gudanaya oo xagga shaam u jeeda qibladana dabada u jeediyey xadiiskii horena waa kii inalahaa qiblada looma daba jeedinayo loomana jeedsanayo xadiidkaa ibnu cumarna wuxuu tilmaamay inuu rasuulku qiblada u daba jeediyey waxaa la ogaaday ibnu cumar maadaamuu meel koray inay meeshu ahayd rasuulku uu ku xaajo gudanayay meel dhis ah oo kadibna dusha banaan oo ibnu cumar sidaa uu dusha uga arkay ayaa culimmadu ku macneeyeen kol hadday dhis tahay dhinacaa doonta u jeedsa haddaba labada xadiis si loo jamciyo suuliyadeenna dhinacaa doontaad u jeedsan laakiin banaanka ayaa la diidayaa oday soomaaliyeed ayaa kor u kaajay soo maydaan maqal ninkii kor u kaajay kor buu kaajay oo kaadidii baa korka kaga timid war maxaad u jeedaa la yidhi duul culima qastay baanu nahay buu yidhi duul culima qastay ayaanu nahay maxaa dhacay baa la yidhi duulkaa culimadu qastay maxay ahaayeen waxayna yidhaahdeen bu yidhi qiblada ha ujeedsanina hauna daba jeedinina waxaa kaleyna yidhaahdeen bu yidhi bari ha ujeedsanina galbeedna ha ujeedsanina dee xaggeenu ujeedsanaa saw kor inaanu ukaadina maaha bay yidhahdeen e kor inaanu u kaadino sawmaaha ba ayuu yidhi kolka talow ag ka keenay odaygaa soomaaliyeed bari iyo galbeed yaa diiday waxaa jira xilliga cadceedu ay soo baxaysa ama ay sii dhacaysa ama dayaxu soo baxayo ama uu sii dhacayo ayay aima shaaficiya inoogu iman doonta kutubta dambe xilliga ayaan lala qaabilin dayaxa iyo cadceedda kolka waa bari iyo galbeed ma arkaysaa wuxuu fahmay markaa dayaxa iyo cadceedda yaan lala qaabilin ma moodine labadaa ji ayaan loo jeedsanin buu mooday dee dhinacnaba hau kaati weyaan haddaba markaa dhinacnaba ha ujeedsan ayay noqonaysaa aadaabta laynooga baahan yahay wax kasta oo magac ilaahay ku qoran yahay waa inaan suuliga markaan gelayna iska saarnaa fargashiga hadduu magac ilaahay ku qoran yahay nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam khaatamkiisa wuu saari jiray markuu suuliga gelayo waayo waxaa ku qornaa muxamedun rasuulullah waxyaabaha haddaba magac ilaahay uu ku qoran yahay ama magac muxtaramihi uu ku qoran yahay waa inaan iska saarnaayoon sii dhigannaa oon meesha sii dhiganaa ama fargashigii ha ahaado ama mobeel dushaada saraba allah ay kugu qoran tahay ha ahaado ama wuxuu dooni ha noqdee wax alla wixii magac ilaahay uu ku qoran yahay suuliga hala gelin hadduu rasuulku isku iloobana sidaasoo kalea loo qarin jiray saasoo kalea loo qarin jiray inuu qofku isku dayo inuu gacanta saaro intuu qofku dantiisa gudanayo inuu hadlo ma aha ama uu sheekeeye ma aha ma sheekaynayo qof kaajayoo dhinac haddana ka sheekaynaya ama telefoon kusoo dhacayoo telefoonkii u jawaabaya waa mid laga naxa weeyaan waayo nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam nin baa salaamay rasuulka oo xaajadiisii gudanaya rasuulku salaanta kama qaadine markuu weysaystay ayuu ku yidhi karihtu an adkura allaha tacaala ila calaa uhrin waa xadiidka axmed iyo abi daauud iyo nasaa ay soo warinayaan waxaynu ognahay markaa inaan la hadlaynin oo qofka muslimkii uu hadalka iska ilaaliyo inta uu ku jiro lugta uu gelinaya waa lugta bidix suuliga markuu soo baxayo tuu ka soo saarayaana waa lugta midig lugta midig buu soo hor saarayaa wuxuuna odhanayaa kufraanaka buu odhanaya kufraanaka insha allahu tacaala cashirkeeni halka ayuu inoogu joogi macnaha ayaan isa soo yar saaraynaa inta macnaha matniga faslun shuruudu ijzaai lxajari dhagaxa gudidiisa shuruudihiisu amaaniyatun sideed weeyaan sideed shardi an yakuuna waa inuu yahay bialaaati axjaarin saddex dhagax mid ku sugan wa an yunqiya waa inuu nadiifiyo almaxalla maxalka waa inuu nadiifiyo wa anlaa yejifa waa inayna engegin annajaasu najaasadu waa inayna engegin walaa yantaqila waa inayna guurguurin walaa yadra'a calayhi waa inuuna soo deriyin aakharu mid kale walaa yujaawiza waa inuuna gudbin safxatahu beridiisa iyo waxashafatahu kobartiisa walaa yusiibahu waa inayna asiibin maaun biyo waa inayna asiibin wa an takuuna waa inay tahay alaxjaaru dhagaxduna daahiratan mid daahira waa inay tahay dhagaxdu daahir waa inay noqotaa haddaad kitaabkaygoona oo kale haysiin boga kontonaad gabay yar baa oo shuruudaha lagu ururinayo boga kontonaad gabay yar oo shuruudaha lagu ururinayo ijdaauhu shuruuduhu amaaniya an yunqiya almaxalla wasmac haaniya alaa calayhi gayruhu yadra walaa yajifa najisun walaa yantaqila walaa yujaawizana safxatan walaa xashafatan walaa yulaaqi balala wabihalaaثati min alxijaara wathaaminu shuruud laha طahaara maad haysiin إجزاؤه شروطه ثمانية أن ينقي المحل واسمع ثانية ألا عليه غيره يضرى ولا يجف نجس ولا ينتقل walaa yujaawizana safxata walaa xashafata walaa yulaaqi balala wbialaaثaة min alxijaara wathamin shuruud laha طahaara waa intiiba uu ka hadlayaa sideedii shardi kitaab waxa qoray sheekii kitaabka safiinaha a nadmiga u bedelay ayaa kita ayaa qoray oo kitaabkan lahaa ijzaauhu dhagaxa gudidiisa shuruuduhu shuruudiisu amaaniyatu waa sideed an yunqiya waa inuu nadiifiyo almaxala maxalka wasmac dhegaysto aaniyahu kiisa labaad alla calayhi dushiisa hayruhu kayrkii yadra yuuna kusoo dariin walaa yajifa yuuna qalalin najasu najaasadu walaa yantaila yuuna guurguurin walaa yujaawizana yuuna dhaafin safxatan babaca dabada yuuna dhaafin walaa xashafatan xashafad iyo kobartana yuuna dhaafin walaa yulaaqiya yuuna la kulmin balalan qoyaan wa bialaaثatin saddex waa inuu ku sugnaado min axijaarati dhagaxya ah wa haaminuka sideedaad ashardu laha waxaa loo shardiyaa adahaara dhagaxu waa inuu daahir yahay in shaء allahu taعala halkaa ha ku joogo wallahu subxaanahu taعalى عlى وعlam